الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهتا ونبهك المشيب فمن تبهتا ويقبح به الكفى فعل التقابي وأقبح منه وأقبح منه شيخ قد تفتى أصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى وأنت أحاق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب ولو كنت اللبيب لما نفرتا ولو كنت النبي لما نطقت ونفسك ذم ولا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت دماء عيناك خوفا لذنب سلام أقل لك قد أمنت لذنبك بكلام أقول لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما ائتمرت ولا أطعت أمرت فما ائتمرت ولا أطعت نقلت من سفلت من الذنوب ولا ستخشى لتهلك أنت أن تقف إذا وزنت فقلت من الذنوب وأن تخشى ولا تتخشى لجهلك أن تقف إذا وزنت وتشفق للمصر على المسألة المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وقطبت عشوى لعمرك لو وتلتل ما رجعت لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت ونوقشت الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عقل ولكن قصير أن تقوم لما حملت عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الحاش فردا وأبصرت المنازل فيه شتى وعشر فردا وأبصرت المنازل فيه لأعظمتن ندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت فيه لهفا في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتبتغيه فهلا من جهنم قد فررتا فاتقيه فهلا من جهنم قد فررتا ولست تضيق أهونها عذابا ولو كنت الحديث بها لذبتا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا, ولا تنكر ولا تنكر فإن الأمر جدا وليس كما حسبت ولا ظننت بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فلم تبهت مع هذا الكوكاء ويلكي وجواب يا أضي وحا أكويري وناداك الكتاب كتاب كباكو ياري إلهي كتاب ducaadkiisii baa kuugu yeeray daacada alle falam tujibhu ma aadan ajiibin wanabbahaka almashiibu iradii baa ku baraarujisay faman tabahta maaadan baraarugin markaad yareedna ilaahay kitaabkiisa kuu yeeray umaadan camal falin markaad weynaato cirowday oo ciraa kuu yeertay ciradiina kuma aadan baraarugin marka markaad dhimatada rabtaa inaad baraarugtau leey wanaadaaka alkitaabu kitaabkii baa kuu yeeray oo daacada alla kuugu yeeray falam tujibhu maadan ajiibin wanabahaka almashiibu odaynimo iyo ciraa ku baraarujisay faman tabahta maadan ku baraarugin wayaqbaxu waxaa ku xun lilfataa nin dhalinyaro ah ficla tasaabi ilmaha ficilkoodo kale inuu sameeyo nin dhalinyaro ah oo labaatan jira ah, sidii cunug yar oo toddoba jir ama sideed jir ah haddau u dhaqmo ceeb bay ku tahay waa lala yaaba hadda nin weyn oo soddon sano jir oo dhalinyaro ah hadduu garaangar meeshaas suuqa ku wareejinayo ka waran oo garaangar soo qaato wareejinayo maanta dhan u ordaayo soo lama yaamayaan dad wiiloo sideed jira hadduu garaangar wata ama lala yaaba marka wuxuu yidhi nin dhalinyaro ah waxaa u xun inuu ficil ilmanimo sameeyo wa aqbaxu minhu wiilkaas dhalinyarada ah oo saas sameeya waxaa ka xun shayqun oday qad kafatka ee burburay hadduu ficil ilmanimo sameeyo ka war haween toddobaatan jir oo garangar la ordaya hadii la arkay qabo dadkasay leeyihiin sidii cunug yar dabagaab gashtay ee garangar suuqa la ordaayo toddobaatan sanana uu jiro kaasaa ka seexanu yidhi marka waxaan ku arkayaa uu yidhi macnaha adoo oday ah ayaa sidii ilmanimo u dhaqmaysaa u wayaqbaxu bilfataa midka dhallinyarada waxaa ku xun ficil tasaabi ilmanimo ficilkeed inuu sameeyo waaqbaxu minhu waxaa isagana kasii xun shayqun oday qad tafataa burburay oo lafihiisuba isu daateen ficil ilmanimo inuu sameeyo wa anta axaqun adigaa iga mudan bitafniidi canaan minii xaggayga canaanta xaggeeda adaa iga mudan oo adaaba waa yeelahe wax lagu canaanta adaa ah walow kunta allabiiba walow kunta haddaad ahaan lahayd allabiiba ku caqli badanna lamaana darta maba hadasheenba dadaad waanisa iska daay adaa xataa ma hadasheen buu adaana iga istaahilow yidhi canaan xaggeeda maxaa yeelay ninka weynaa la rabaa inuu inuu waansamo oo cadaab xusuusto wa anta axaqun wa anta axaqu adaa iga mudan bitafniidi canaan minii aniga walow kunta labiiba haddaad ku caqli badan ahaan lahayd lamaana dartamaba aada hadasheen wa nafsika dumma naftaada canaano wanafsaka duma naftaada ceebay dama yadumu daman ceebta weeyaan naftaada ceebeeyo walaa tadmunha ceebaynin siwaaha naftaada waxaanan hayna ceebayn ceeb naftaada kuugu filane naftaada ceebeey walaa tadmunha ceebaynin siwaaha naftaada waxa ka soo haray bicaybin ceyb ha ku ceebaynin fahiya naftaada ajdaru mudan man damamta waxaad canaanato ood ceebayso naftaada kaa mudanayso naf kale naf kale ha u gudbin naftaada horta meel ku sun canaano jidka ilaahay ku toosi markaa nafta kale ka hadal wanafsaka duma naftaada canaano walaa tadmun siwaaha naftaada waxaan ahayn ha canaananin bicaybay cayb ha ku canaanan fahiya hiya naftaada ajdaru kaa mudan man damamta cilaad canaanato naftaada mudan walow bakad hadday ilmayso addimaa dhiig hadday ilmayso caynaaka labadaada indhood sad khawfan alla liajli khawfin cabsi aad alla ka baqayso hadday labadaada indhood la ooyaan say u oynaayaan ay dhiig daadiyaan lidambika dembi aada gashay aada la ooydo lam aqul ku odhan maayo laka adiga ad aminta adaabka ilaahay aamin haddaad iska ooydo ood kada ooyeyso biyuhu kaa dhammaadaan ay ilmadaada ay dhiig isku bedasho cabsi ilaahay asaas ula oyso umalay maayo yii cadaabka ilahay inaad aamin ka noqonayso ayl ma sahnaan cadaabka ilahay waynaa tahay oo dunuubtiisa badan tahay falow bakat idima caynaaka qawfan ilmaha indhahaaga hadday la ilmeeyaan dhiig hadday ilmeeyaan cabsi alla ka baqayso lidambika dembi argashay hadday la ooyaan lam aqul laka aniga adiga ku dhihi maayo qad amanta waad aamin noqotay waman laka xaggee kaaga ahaaday bilamaani ammaan xaggee kaaga ahaaday wa anta cabdun weliba adoo addoon ah oo umirta amar alla ku faray fama tamarta ma aadan fartoomin walaa aacta mana aadan adeecin xaggee ammaan kaaga ahaaday waa minta ilaahay ku faray ma aadan fartoomin wuxuu ku yidhi adeecna ma aadan adeecin sayd ku badbaadaysaa marka meel aad ku badbaada adiga maaba haystaba amaan xaggee kuu yaallaa qiyaamaha waxaa badbaado leh qofka amarka ilaahay adeecay nimaan amarka ilaahay adeecin intuu badbaado ka helayaa waman laka bilamaani ammaan xaggee kaaga ahaanayaa wa anta cabdun adigoo addoona umirta amar lagu faray fama'ta marka ma aadan fartoomin walaa aطaata mana aadan adeecin faqulta waxaad la cuslaatay min adunuubi dembi xaggiisaad la cuslaatay walasta takshaa mana baqaysid dembigiiba inta kaa batay ku cusleeyey ku baqayana ma tihid lijahlikana weeye jahligaaga xaggiisay ka ahaatay anta lijahlika jahli inaad ka ahaatay weye an takifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamo qiyaamaha markaa timaado marka lagu miisaamo aaminka ma tihid inaad fududaato oo cadaabka ilaahay markaas aad ku dhacdo see yeelintaa marka qiyaamaha marka la tago waxaa miisaan la saarayaa qofka camalkiisana miisaan baa la saara waxaa kaloo miisaan la saarayaa qofka naftigiisa inta la keena miisaan la saara nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo waxaa la keenayaa nin cayilan oo madax ahaan jiray oo weyn miisaanka marka la saaro ilaahay agtiisa garab garab dhilmaayo ma la ekaanayo soo u fududaanayo marka dadka miisaan baa la saara qof walba markaa maalintaas qiyaamo wasnigaas au camal fasho faqulta min addunuubi dembi xaggiisaad la cuslaatay walasta takshaa mana ka baqaysid lijahlika jaahilnimo xaggaaga ka ahaatay an takfa inaad fududaato idaa wasinta markii miisaan lagu saaro watashfaqu waxaad u cabsataa lilmusiri midka daa'imaya cala almacaasi dadka dembiyada inta jiraad u baqdaayo aad waaninaysaayo war dembiga ka baxa aada ku haysaa watarxamahu waanaad u naxariisataa wa nafsaka naftaadana maa raximta uma naxariisadin naftaada dembigay ku jirta uma jeedi dadka dunuubta ku jira ubaad u cabsataa ood u naxariisataa ood ku dadaashaatay dembiga uga bixi lahaayeen naftaadana waad ilowda umaba naxariisanaysid naftaada kaa mudan marka horta naftaada u naxariisato oo khayrka aad ku hogaamiso kabacdi dadka dunuubta ku jiro ku cabso oo u naxariiso oo u dadaal laakiin waxaan ku arkayaa naftaada inaad ilowday oo dadka dembiyaalka ku jira aad u barkayso aad u naxariisanayso watashfaqu lilmusiri cala almacaasi waxaad u cabsataa dadka dembiyaalka iskaga socda musir aan ka haraynin dembiguu ku jira waa iska wada kuwaasaad u baqdaayo watarxamahu una naxariisata alla hadday ka bixi lahaayeen naxariis baad la jeceshahay wa nafsakan maa raximta naftaadana uma naxariisatid naftaada kaa mudan rajacta alkahkara gadaalgadaal baad u noqotay karkara gadaalgadaal u socdo meshiila rabe markaad weynaatay inaad ilaahay usii dhawaato markaad odaygii noqotay aad gadaalgadaal u noqotay rajacta alkahkara gadaalgadaal baad u noqotay wakhabadta waxaad hagabsatay ashwa hal indhala oo kale hagabsiga waxaa waay waaad waxaad tallaabsatay hal indha oo neef geelo indha lahayn cashwaa waxa weeyaan hasha aan indhaha lahayn hasha indhaha lahayn say yeelaysaa marka hadba meelay lugta saaraysaa hadba gebi bay ka dhacaysaa hadba haadaan bay ka dhacaysaa saasoo kalaad noqotoo leeyahay markaad weynaataa inta gadaal gadaal u noqotay inay neef geelo nidha lahayn camalaad u socotaayo dunuubtiibaad hadba dembi baad ku dhacaysaa lacamruka allaha ku cumrisiiyaan ku dhaartay low wasalta ajashi aad ku dhiman lahayd haddaad gaari lahayd low wasalta haddaad gaari lahayd waktiga aad dhiman lahaydna lamaa rajacta dambigaan kamaba noqoteen xaalkaagaan ujeedaayo xataa waktigaagii hadduu dhammaan rabo dembigaad ku jirti ninka noqonayaba uma ekid muxuu ku tilmaamay marka neef geelo dhalahayn sidii uu maaragtay u tallaabsanayo hadba hadbagbeg iyo iyo maxay intadoon oo uga dhacay oo kalaad u socotaa wey dunuubtii baad marka ku dhiiratayo is-ilaali buu leeyahay rajacta alkahkara gadaalgadaalaad u laabatay meeshii la rabay markaad odayga noqotay inaad ilaahay qaabishoodan gadaal uga noqon gadaal gadaal baad u socotay wakhabarta waxaad tallaabsatay ashwaa neef geelo indhala camal ayaad u tallaabsatay lacamruka allaha ku cumrisiiyaan ku dhaartaye low wasata haddaad ajashi aad ku dhiman lahayd aada gaari lahayd lamaa rajacta dembigaan kalaba noqoteen low wasata haddaad gaari lahayd muddadii ay kuu dhammaan lahayd a dembiga u wadaan ujeedaaye lamaa rajacta dembiga kama aada noqoteen walow waafayta haddaad u tegi lahayd rabbaka rabbiga wafdi ahaan haddaad rabbiga u tegi lahayd duuna dembin adoon dembi lahayn hadda dembiyaabad wadataay qiyaamaha haddaad rabbiga u tegi lahayd adoon dembi lahayn wanuuqishta alxisaaba xisaabka lagugu adkayn lahaana idan laha idan halagta marka waa halaagtami lahayd nuuqishta alxisaaba haddii xisaabta lagugula niqaashi lahaa oo lagugu adkayn lahaa oo naqshi lagugu samayn lahaayo aada lagu weydiiyo niqaashku waxa weeyaan in xisaabka lagu yidhaahdo maalin hebel maxaad samaysa saacaddii hebel xaggee joogtay maalin hebel xaggee tagtay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man nuuqisha alcisaaba cuddin alla qofkii xisaabta lagula niqaasho qofka waa la cadaabaa qiyaamaha amaa mu'miniinta waa bandhig weeye dunuubtoodaa loo bandhigayaa maalin hebel saas ma ahayd ilahay iska cafinaya marka walow waafayta rabbaka rabbigaa haddaad wafdi ahaan ugu tegi lahayd duuna dembin adoonba dembi wadanin wanuuqishta alxisaaba xisaabta lagaala niqaashi lahaa idan halagta waad halaagsami lahayd walam yadlimka kaa dulmin maayo rabbigaa fii camalin camal kaa dulmin maayo walaakin casiirun ha yeeshee waxaa cuslaaday an taquuma inaad inaad fuliso bimaa xumilta wixii lagugu xambaaray waajibkii lagu saaray inaad fulisid baa culuse rabbigaa waxba kaa dulmin maayo oo waxa waaye insaanku amaanada waa dayacaya kama soo bixi karo inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kaana daluuman jahuula inuu xamaanadaas inuu dayacayo darteed ayuu insaan u xambaaray samaawaadka iyo dhulalka iyo buurahana waa ka bakeen inay ammaanadaas qaadaan marka wuxuu leeyahay aabbow waxaan ku arkayaa inaad maxay ahayto camalna aadan meesha la tegin arrintuna ay culus tahay walam yadlimka kaa dulmin maayo rabbigaa fii camalin camal aad samaysatay walaakin casiirun ha yeeshe waxaa culus an taquuma inaad fuliso bimaa xumilta wixii lagugu xambaaray arrintaa inaad fuliso oo aad ka soo baxdo arrintaa way adag tahay walow qad ji'ta haddii aad iman lahayd yowma alxashri maalinta xisaabta fardan keligaa haddaad imaan lahayd adoo keli ah maalinka haddaad timaado waa absar ilan keli baa ilaahay loogu tegayaahe wa absarta aada aragto almanaasila dadkii kala degay fiihi shatka ee kala gedisan dadkii oo manaasir kala gedisan oo kala sarreeyo oo dad jannada firdowsa ay galeen oo dad hoos joogaan manaasil kala gedisan haddaad aragto ood maalinta qiyaama keligaa timaado laacdamta la acdamta nadaamata qoomamadii waa weynayn lahayd aad baad u qoomamayn lahayd shallayto weynaad shallayn lahaydoo fiihi maalinka dhexdiisa lahafan ay xasanan adigoo murugaysan shallayto murug alla haddaan soo camal fali lahaa darajooyinkaas aan geli lahaa halkaasaan tegi lahaa ayaad odhan lahayd alaa maa maxaad la qoomamaynaysaa oo la shanaynaysaa oo la murugaysan tahay calaa maa fii xayaatika noloshaada dhexdeeda ad adacta wixii aad dayacday iibka soo dhaafay oo xoogga aada lahayd oo ad adduunyada joogtay oo cibaado ilaahay aad dayacday taasaad ka qoomamayn lahayd sababtoo waxaa aragtay dadkii oo jannadii ninba booskii degay oo jannooyin meelo kale sare la degay marka qoomama wax kugu tari mayse hadda dadaalow yidhi walow qad ji'ta yawma alxashri fardan haddii aad timaada maalinta qiyaamo adigoo keliga ah waabaad imaanaysay walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara saasuu ilahay keli keliyaad noogu imaanaysaan hooyada maalintay ku dhashay adisaad ahayd dar la-aan kaba la-aan buuryadii kugu taallo buufkii kugu yaallo saasaad ku imaanayso walow qad ji'ta yowma alxashri fardan maalinta qiyaama adoo keliya haddaad timaado wa absarta almanaasila boosaskii jannada laga degay aada aragto fiihi shatan iyadoo kala gedisan oo dadna meel kare ay koreen laacdamta nadaamata shallaysadaad weynayn lahayd aadaad u shallayn lahayd fiihi maalinka dhexdiisa lahifan adigoo murugaysan oo aada u murugaysan maxaad la murugaysan yahay calaa maa fii xayaatika wixii noloshaada dhexdeeda adduunyada intaa joogtay qad adacta aad soo dayacday alla yaa dib ii celiyo markii malakamuudka qofka u yimaado wuxuu leeyahay rabbiyu dib ii celi xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii ma tarak ilaahayow dib ii celi malakamuudkii iga celi camal faalaxan soo samaysana waxaas wax la yeelaya maaha tafiruu waxaad ka carartaa min alhajiiri qoraxda kuleelka badanaad ka carartaa wa tastakiihi waana ka gaashaamataa meel hoos lahaad raadsataa qoraxda hajiirku waxa weeye markay qoraxdu lix saac gaarto iyo shan saac ay aada u kulushahay waad ka carartaay meel hoos leh ayaad oga gaashaamataay leer leh oo hoos leh ayaad raadsataa fahallaa min jahannama maxaad jahanamo xaggeeda ad fararta uga carari weyday jahannamaa ka kuleel badane jahanamo maxaad uga carari weyday oo neeftaan aad u jeedid kuleelka daran maalinka aad u kulul jahanamaa soo neefsatay waxyar kuleelkaad aad u jeedaan waa fiixi jahanam wey jahanamaa wax yar laga neefiyey qabowga daran aad aragtana jahanamaa yar qabowgeeda laga neefiyey kuleelka adduunyada markaad joogto waa ka cararaysaan koos baad raadsanaysaa fahallaa min jahannama qad fararta maxaa jahanama xaggeeda uga carari weyday wax laga carara jahanama ah yawma naqulu lijahannama hal imtala'ti wataqulu hal min majiid waa la buuxin ilaah u ballanqaado ilaahay baa odhanaya ma buuxsantay ziyaado ma jirta ay leedahay weli ziyaadaan rabaa ilaa ilaahay lugihiisa u dhigo marka ilaahay lugihiisa uu ku dejiyo bay waxay leedahay qatu qatu bas bas basay leedahay waa aamusaysaa markaas wuxuu yihi nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la keenaa maalinta qiyaamo jahannamo iyadoo toddobaatan kun oo hoggaan yah hoggaan kastana toddobaatan kun oo malaga hayo haddana way jiidaysaa iyadii ay jiidaysa subxaana allah nacuudu billahi min jahannam magixii jahanamo lagu tuuro yihi nebiga toddobaatan sano salkeeda u soconay toddobaatan sano markay u salkii gaaray qofka markii lagu tuuro dadkii jahanamo toddobaatan sano socona le toddobaatan sano kadib sankeeda gaara toddobaatan sano intay ku taala godkeeda soo u dheryahay marka wuxuu leeyahay qoraxda kululba waa ka carartaaye hoos iyo gaashaanad ka dhiga aad raadsataaye aa jahanamo xaggeeda uga carara le tafiru min alhajiiri kuleelka daranaad ka carartaa watastaqiihi waana ka gaashaamataaye faallaa min jahannama maxaad jahannama xaggeeda farfararta niyo uga carari weyne haba kuu jeedaa nin jahannamo xaggeeda ka cararaya inaadan ahayni walasta ma tihid tutiiqu mid awoodi kara ahwanahaa cadaaban cadaabkeeda midka ugu hooseeyo jahannamo ma hamili kartid buu yidhi walow kunta xadiida haddaad bir ahaan lahaydna bihaa jahanamo dhexdeeda la dogta waad ku dhalaali lahay bir haddaad tahay jahanamo lagu rido ka adduunyadaaba bir haddii lagu rido dhalaala maxaad u jahanamo abka adduunyada lagu haysto waa jahanamo gobol yar laga soo qaaday naarta taa waxaa la mariyey duskaasaa waxaa la mariyey lixdan iyo afar maraa lasoo qaboojiyey intaas markaas adduunyada la keeno wax la xamili kara maaha marka ninka ugu cadaabya dadka naarta la geenaye gaalada ah waa nebiga adeerkiisa abi aalib cabaas baa wuxuu weydiiyey nebiga uu ku yidhi adeerka abi aalib wax badanoo kuu taray waa ku difaacay waa kula gaajooday wax badanoo kula maray waxaad u tartay ma jiraa markaasuu yidhi haa waa u shafeeco raadiyey hadda waxa waaye haddaan aniga ahaan lahayn naarta meesha ugu hooseysa ku jiri lahaa haddase naarta lugaha hoose inta qoobka ka hooseyso intaas reesmagaarsada ah intaasay dabka ayay ka haysataa laba dhimbiloo dab uu ku taagan yahay oo naara maskaxdaa badbadaysa marka maskaxdaan aa badbadayso ninka cadaabkulo inuu jiro u malayn maayo waana ninka uga cadaabyay adiga habeenkaad jeedato oo fartan keliya hadday ku xanuunto waxaad u malaysaa nin kaa jira xanuun badan inuusan jirin cadaabka ilaahay marka meel qaban laguma sheegin haddii qur-aan la akriyo ama sunana laba la akriyay jahanamo meel qaboow oo meel gaanta lama sheegin ninkii ugu cadaab yaraa ee laba dhimbii ku taagan aa maskaxdaan badbadaysa ninka isagoo dhan lagu tuuray ka waran ma sahlana marka waxay u baahan tahay wixii looga carari lahaa in la camal fao oo daacada ilaahay subxaana wa tacaala lagu dadaalo ayb walasta tuiiqu ma awoodid ahwanahaa cadaaban jahannamo cadaabkiina midka ugu hooseeyo ma awoodide walow kunta alxadiida haddaad ahaan lahayd bir bihaa jahannama dhexdeeda lagugu tuuro ladubta waad dalaali lahayd ee walaa tunkir ha inkirin ha diidin waxaan kuu sheegayo maxaa yeelay fa ina alamra jiddun arrinku waa arrin culus arrinkaa arrin culus ahaaday walaysa ma ahaanin almru weeyaan arrinku ma ahaanin kamaa xasibta sad malaysa iyo kamaa xasibta siday kula tahay iyo walaa dananta saad u malaynayso labada ma ahaanin say adiga kula tahood malaynaysana ma aha arrinku waa arrin culus maalinku waa maalin weyn ilmaha yarya kaaba duqoobayaba yawma yajcalu wildaana shiiba asamaau munfatirun bih kana wacduhu mafcuula yawma tadhalu kulu murdicatin camaa ardacat watadacu kulu daati xamlin xamlaha hooyadii uurka lahayd waa tuuraysaa ilmahay caloosha ku waday tii nuujinaysa ilmahay nuujinaysay ka cararaysaa dadku wax sarqaansanaad moodaa wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid dadku ma sarqaansane cadaabka ilaahay a darnaaday maalinkaas maalin sahlan ma ahan maalin waa ilaahay uu caraysan yahay horayna uusan u caroonin caradaas oo kale ka gadaalna uusan u caroon doonin maalinku marka maalin sahlan maahe walaa tunkir hadiidin ha inkirin waxaan kuu sheegayo fa ina almra jiddun arrinku waa mid culus oo dhab a ah weeye oon deldheed iyo sheeko sheeko ahayn walaysa ma ahaanin amarku kamaa xasibta saay kula tahay iyo walaa dananta saad malaynayso odaygii baa markuu wiilka u jawaabayo abaa bakrin kashafta aqala caybi waaktaruhu wamucdamuhu satarta faqul maa shiئta fiya min almagaazi wadaacifha fainaka qad sadaqta wamahma cibtanii falifard cilmii فمهما عبتني فلفرض علمي فينطق كأنك قد بباطني كأنك قد مدحتها أبا بكر يا أبا بكر ويلك أرجع جوابي أبو بكر كتبت وعاد سيدي أقل عيبي عيبتي أنت يا ريت بات شيكتي وأكثره عيبتي بدنيبيو wa mucdamuhu ceebti weyneyd kafarta waad qarifay waxanana aad igu sheegtay war iimaysid u yii anaa kaa og naftayda ceebti inta yar le sheegtay wuxuu ceeb odagu kusoo sheegay markaa wuxuu kusoo sheegay umu bakrin qamriga ahayd waa soo cabtay bui ilaa aad farqaantay waxaasoo dhan wax ka weynaan ogoy aba iima haysid saas wey qofka hadda raba inuu ku ceebeeyo intuu kaa yaqaanaa yar wax yaruu kugu sheega laakiin aad leedahaa ka badan khayrka aada leedahay maa ka badan abaa bakrin abu bakarow kashafta cayni ceeb waxaan lahaa tii ugu yaraabaad sheegtay wa aktaruhu tii badnaydiyo wamucdamuhu ceebtii weyneydna satarta waabad astusayba faqul maa shita waxaad doonta dheh iyo aniga min almaqaazi oo dulinimoa wax alla waxay rabto dulinimoa igu sheeg dabaacifha weliba laablaab laba jibaar ka dhig fa adiga qadsadaka run baad sheegtay waxa aad ceeb iyo dulinimo igu sheegto xataa hadaad laablaabto intaas ka badanaan ba leeyahay oo nin ceeb badanaan ahay waa tawaaduc weeye nin caabidun zaahid ahaa raximahu llah faqul maa shita waxaad doonta dheh siya aniga min almaqaazi oo dulinimo igu sheeg wadaacifha laablaab fainaka qad sadaqta adiga run baad sheegtay wamahmaa cebtanii cid kastood ii ceebayso wala farda cilmii ogaanshahayga ogaantiisa bibaatinii hoostayda aan ogahay hoostayda aqoontaan u leeyahay say u fog tahay adigu si kastood ii ceebayso kaannaka qad madaxta inaad i ammaantay oo aada la mid tahay aniga saan isu ogahay ceebtayda hoosteeda saan u ogahay eebaha aada soo bandhigtay waxaabaad la mid tahayba nin ammaanay baad la mid tahay ammaan waayba waxaad sheegaysid maxaa yeelay aniga aad isku ogwi waxaad kaa qarsoon markii loo fiiriyo nin i ammaanayaad la mid tahay famahmaa cebtani si kastood ii ceebayso falifardi cilmi ogaanshaha iga xeeldheeliddeeda bibaatini hoosteydaan is ogahay ka annaka qad madaxta waaba adigoo i ammaanay ee falaa tarda almacaayiba ceebaha ha ku raalli noqonin fa hiya caarun kaqaba ceeba inaad tidhahda hebel baa ceeb badan aniga oday odayoo waayeelo ceeblowa ah. inaad tidhaahda adiguna wallahi hebelba baa ceeblow waay ana ceeb baan raalli ku noqona taasaaba sharaf darra a ah buuli ee falaa tarda almacaayiba ceebaha ha ku raalli noqonin fa hiya caarun taasi waaba ceeb cadiimun oo weyn yuuriu insaana insaanka waxay dhaxsiisaa maktan naceeb bay dhaxsiisaa ninka markuu ceeb ku raali noqdo ku ceeboobo ku ceeboobo ninkii la jeclaay nin la nacow noqonaya ee ceebha ku raali noqona weligaa ceeb haddaad yeelato ceebtaa ku dadaal inaad ka baabeysi maxaa yeele dadku ceebo badan hadday kugu arkaan waa ku nacaya ceebaha waxaa ka mid a dadka inaad wax weydiisato dadka inaad aada barido dadka inaad been u aaska inaa ballanka uga baxdo haddii arrimaha waa laisku kaa sheega maxaa ballan laawa wallahi waan ku arkay maxayta beenow sheeg wallahi waan ku arkay dadka waa isgaarsiinayaan marka reebihii markay isgaarto dadkii ku jeclaayo dhan maxay noqonayaan dadku nacabay noqonayan nacab bay ku dhexsiinaysaa marka weligaa ceeb markaad yeelato ceebtaa iska fikir hadhihin wallahi ceebka waa layla qabaa balaayo lagula qabo balaayo ma aha lama raba saas balaayada lagula qabo adiga balaayay kuu tahay gaarkaagay kuu dhibaysaa falaa tarda almacaayiba ceebaha ha ku raali noqonin fahiya caarun cadiimun taasaaba ceeb weyn ah inaad ceebaha ku raali noqoto yuuriku linsaana maqtan qofka la jecel yahay naceeb bayayay dhaxalkiisaa yuuriku lmaxbuuba maqtanna waa la yidhaha qofka la jecel yahay waa la nacayaa wayahwi waxay soo ridaa bilwajiihi kii sharafka lahaa min asarayaa meeshii sare xidigaha sare u gaaray ayay ka soo riddaa ceebaha wa yubdiluhu waxay ugu bedeshaa meeshii sare makaana fawqi meeshii sare uu saarnaa axsan meel hoose ugu bedeshaa ninku markuu uu sharaf lahaa oo ceeblaabo ahaa meel saruu joogay meel sare markuu ceebihii ku raali noqday meeshii sare waa ka soo degayaa meel hoosuu imanaya dadkao dhan hoos bay u fiirinayaan waa wax ceeb badan oon sharaf lahayn markaad marka ceeb ceeblaabo tahayna meel kalaad gaaraysa markaad ceebtaada badatana hoosaad u dhacaysaayo waa lagu nacayaaye iska ilaali wayahwi bilwajiihi in la jeclaa ceebaha wayahwi lmacaayibu ceebaha waxay ka soo tuuraan bilwajiihi kii la jeclaa min asaraya xidigihiisa sare waxay ka soo tuuraano wayubdiluhu waxay ugu bedelaan makaana alfawqi meeshii sare uu joogay ee sharafta lahaa taxtan meel hoose ugu bedelaan taxta meel hooseu dhacaya ama aaacaati sida daacadaha alle qofka daacada ilaahay ku dadaalo yubdiluka daraari xidiga daraari waa xidigaha aada u ifa oo ururka la yidhaahdo ee isku soo ururay ee aada u ifa halkaasay ku gaarsiinayaan daacada ilaahay korbay ku qaadayaan dadkao dhan waa ku jeclaanaya meel salaa lagaa fiirinaya daacada ilaahay hoos bay kaa qaadayaano kor xidigahaas ururka ah ee ayay iyagu gaarsiinayaan wayajcalaka daacadihii waxay kaa yeelayaan alqariiba mid dhow wain bacudta abad fogaatini dadka ah ta adoon la dhalan oon la qabiil ahayn oon la qaraabo ahayn oon la beled ahayn ayay waxa weye dadkao dhan waa usoo dhawaanaysaa dadkaasu jeclaanaya sababtu waa maxay ninka daacada ilaahay ku dadaalo ilaahay baa horta jeclaanaya ilaahay markuu jeclaado jibriil buu u dhawaaqaya jibriilow hebel waan jeclaaday jeclow jibriil baa jeclaanaya jibriil malaaigta u dhawaaqaya ilaahay ninka layihaahda hebel waa jeclaaday ee jeclaada malaaigtaa jeclaanaysa samada markii laga jeclaado dhulkaa loo soo ridaayo dadkii ahlu khayrka quluubtoodii ayaa maxabo loo gelina maxabada ilaahay baa bixiyo dadka si kasta haddaad lacag u siiso subax walbaba haddaad toban doolar siiso markuu kaa yimaado subax kasto lacagtana waa kaa qaadaa marka dambana waa ku naca maxaa yeelay maxabada lacag ma ahan maxabada ma ahan maxay ahayto madax inaad tahay ilaahay baa bixiyo ilaahay ninkuu qabuul u dejiyo dhulka ogolaansho u soo dejiyo qulubta dadka ilahay baa jeclaysiiyo daacada ilaahay baana lagu gaana daacada ilaahay marka meel hoosey kaa walaay meel sare ayay ku gaarsiinayaan kama aacaati sida aacada alle yubdilka daraari meel sare ay kuu gaarsiiyaan wayajcalaka alqariiba kaa dhigaa mid dhow wa in bacudta abad fogaatide halkaad ka fogeyd ataa oo qabiil ahaan iyo dhalasho ahaan aad ka fogeyd waa ku jecel yihiin nin dacada ilaahay ku dadaalayo haddaad tahay waa ku soo dhowaysanayaan watanshuru daacada alle waxay faafinaysaa canka adiga fi adduunyada jamiilan qurux kaa faafinaysaa adduunka oo dhan afartiisa gees dadka joogo dadku jecel oo wanaagaagaa gaaraya nololow maxay ku gaareen dacada ilaahay aad ku dadaashay ilaahay dacadiisaad ku dadaashay ilaahay baa khayr iyo wanaag kaa faafinayo wa talqaa waxaad la kulmaysaa albira wanaag baad la kulmaysaa fiiha adduunyada dhexdeeda xayu shita meeshaa tagtaba in ilaahay daacadiisa ku dadaala haddaad tahay beled alla beledkaad tagto waxaad la kulmaysaa dadku jecel khayr dadku soo dhawaynaayo maxaad ku gaartay ilaahay diintiisa haddaad ilaaliso isna ilaahay waa ku ilaalinaya oo ma ku dayacayo marka daacada ilaahay ha lagu dadaalo ninka raba wanaag inuu meel walba ku maro amaa ardaal mooryaana haddaad tahay kii kula dhashaa luuqa kuu galayo asaaka kuu dhigaayo oo ku dhibaayo oo ku dilaayo laakiin markaad nin mu'mina tahay meel kastoo tagtaba ari wanaagaad la kulmaysaa wa tanshuru waxaa kaa faafaaya canka xaggaaga fi dunya addunyada dhexdeeda jamiilan wanaag baa kaa faafayo qof daacad ilahay ku dadaala haddaad tahay wa talqa albira khayr baad la kulmaysaa fiiha addunyada dhexdeeda xaysu shi'ta meeshaad doonto tagtaba khayr baad kala kulmaysaa wa tamshi waa soconaysaa fii manaakibiha adduunyada wadooyinkeeda soconaysa casiizan adoo sharaf leh adoo casiiza oo lagu karaamaynayo sheekha jidka u baneeya keliya ayaa la leeyahay wax madaxa kaa shubiyo wax gacanta kaa shubiyo adduunka wadooyinkeeda waxaad socon adigoo sharaf leh watajni alxamda mahad baad goosanaysaa fii maa qad qarasta wixii aad tallaalatay wixii aad tallaalatay oo khayr ahaa waad mahadinaysaa maalinta qiyaama jannaad gelaysaa markaasaad ku shuglinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaad kaloo aad ka mahdinaysaa camalkii aad soo samaysay ahlu markay jannada galaan wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaaluu ina kuna min qablu fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqaana min cadaabi الsamuum ina kuna min qablu nadcuuh inahu huwa albar raxiim saas wey inaa kunaa fii ahlina mushfiqiin markaan joogi jirnay adduunyada ehelkeenna aan la joognay allaan ka cabsan jirnay daacada ilahay baan ku dadaali jirnay ilahay wuxuu nagu galladaystay nicmo iyo khayr iyo wanaag buu nagu galladaystay maxaad ku gaartay marka ilahay daacadiisaad ku gaari kartaa ka fiiri marka wa tamshi waa soconaysaa fii manaakibiha adduunyada wadooyinkeedaad socon casiizan adigoo sharaf leh lagu karaamaynayo lagu jecel yahay watajni alxamda mahad baad goosanaysaa fiimaa qad qaradta wixii aad tallaalataad mahadinaysaa ood leedahay wallaahi daacada ilaahay aan ku dadaale booskan iyo khayrkaan aan kala kulmay wallahu subxaanah wa tacaala aclam